بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي waxaan ku soo jiray faslun fii biniya اlcadadi fiih waxaan soo gaarnay qowlkii musannifku yidhi raximah اllahu tacaala walow qaala haddii uu ku dhaho lihaadihi tan aan soo tilmaannee ah gabadhii aan loo dhawaanin in dakhalti daara gurigii haddaad gasho faanti adigu taaliqun waad furan tahay wa taaliqun waad furan tahay oo fa dakhalat ay gasho fa labadal laba dalqadoodunbaa dhacaya fil asaxi muctamad haddaan qabanno fatintaani labaa ku dhacaya gabadhii filasaxi muctamad haddaan qabano horey waxaan usoo tilmaannay gabadh aan lala aqalgelin haddii uu ku dhaho anti aaliqun wa aaliqun wa aaliqun ama anti aaliqun anti aaliqun anti aaliqun oo markaa uu oga jeedo istinaaf iyo hadduu oga jeedo iyo taakiid mid kasta oga jeedaba inay hal dalqada ku dhacayso sababtan waxaan idhi dalqadii u horraysay bay ku baa'intay gabadhan dalqadii u horraysay markay ku dhacday ayay gabadhaasi baa'in noqotay dabeetana labadan dalqadoodee dambe meel cilliay ku dhacayaan gabadhaan xaaskiisa ahayn buubu furayaaba rajciyaan aan ahayn waad fahamtay soo ma tani haddaba way ka duwanta wuu tacliiqiyey alaaqi gabadhii hayru madkhuul bihaga ahayd ee uusan taaban uusan la aqalgelin ayaa wuxuu ku yidhi haddaad gurigaa gasho waad furan waad furan tahay waa laba dalqood bay gashay haddaba shardigii waa la soo maha labadii dalqoodba hal mar bay ku dhacayaan oo maxaan sidii tii hore u dhihi weynay uu tanjiiziye alaaqi u dhaho anti aaliqun anti aaliqun waxaan idhi hal dalqood ma dhacay soo maha tanna wuxuu idhi in dakalti daar haddaad guriga gasho anti aaliqun anti aaliqun in dakalti daara waafant soo ma markaa way ka duwan tahay oo sababtoo ah tan la tacliiqiyey waxa weeye labadan dalqadood hal mar bay wada dhacayaanoo guriga markay gasho unbay wada dhacayaan hal mar bay wada dhacayaan ma kala horreynayaan wax tartiib ay leeyihiin ma jirto maxaa yeel labada dalqadood ba waxa lagu xidhay dukuul isku mar bay markaa dhacayaan tartiib ma leh marka la dhihi maxay tii hore u baa'ini weyday ta hore iyo ta hal shardi baad uxidhay shardigaa markii uu la helo unbay labadi dalqadoodba isku kol dhacayaan wuxuu idhi walow qaala haddii ku dhaho lihaadihi ay ligayri اlmadkhuuli biha gabadhi uusan la aqalgelin in dakalti haddaad gasho addaara guriga haddaad gasho fa anti adigu aaliqun waad furan wa aaliqun waad furan fa dakhalat ay gasho faintaani laba dalqadood ayaa taqacaani dhacaya fi lasaxi muctamad haddaan qabanno walow qaala hadduu ku hadduu ku dhaho limawduu'atin gabadhii uu u tegey anti adigu aaliqun waad furantahay tahay dalqatan hal dalqad baad ku furantahay tahay maca dalqatin dalqad maceeda ahaatay aw mase macahaa xaal maceedu ahaaday dalqatun dalqad kale ila jirta dalqadaas fahintaanin labaa markaa dhacaysa wakadaa waxaa la mid ah hayru mawduu'atin tii uusan u dhawaanin uusan la aqalgelin hadduu sidaa ku dhaho filasaxi muctamed haddaan qabanno oo ayadna waxaa ku dhacaysa laba dalqadood wuxuu ku yidhi gabarh hadduu ku dhaho xaaskiisii hadduu ku dhaho waxaad ku furan tahay hal dalqad maca dalqatin dalqad maceed aw macahaa dalqatun dalqad ay la jirto e, gabarh hadday tahay mawduuca ah oo u tegey waxaa ku dhacaysa laba dalqadood maxaa yeelay maciyadaasaa tilmaamaysa hee inay mar labada dalqadood ku dhacayaan taas khilaaf male haddaba gabadhii mawduucada ahayduu la aqalgalay waxa weeye labadii dalqadood way ku wada dhacayaan waa dalqatun maca dalqatin laba dalqadood wada socdo wey haddaba ama macaha dalqatu waa isku mid un waa laba dalqadood wada socda tartiib ma leh tii aan mawduucad ahayn bal hadda ka warran tii uusan u dhowaaninna aydna taa un bay la mid tahay inkastoo khilaafu ku jiro oo waxa weeye tartiib ma lahoo labadii dalqadoodba mar bay ku wada dhacayaan ila wuxuu hi dalqatun macaha dalqa ama dalqatun maca dalqa marka maciyadaas waxay tilmaamaysaa labada qowl inay wada socdaan oo tartiib aysan lahayn saas wey laakiin tan khilaaf baa ku jira qowlba wuxuu leeyahay maye waxaa weeye tartiib bay leeyihiinoo taa horaa dhacaysa dabeetana gabadhii baa'in bay noqonaysaa ta dambe ee macdal raaciyey waxa weeye way kala dambayna labada dalqadood sidaa darteed taa horan baa ku dhacaysa hal dalqad baa gabadhi ku dhacaysa ta dambena iyadoo baa'intay bay ku dhacaysa walidaalik waxa weeye kuma furmaysa taa dambe saasuu leeyahay khilaafu alasax walow qaala hadduu ku dhaho limawtu'atin gabadhii uu u tegey anti adigu aaliqun waad ku furan tahay alqatan hal dalqad maca dalqatin dalqad maceed ahaatay aw mase macahaa dalqadaa maceed uu ahaaday dalqatun dalqad kale fatintaani laba ayaa gabadhii ku dhacaysa wakada waxaa la mid ah hayru mawdu'atin tii uusan u teginna waa un la midoo ayadna laba dalqadoodunbaa ku dhacaya filasaxi walow qaala hadduu dhaho anti aaliqun waad furan tahay dalqatan hal dalqad ayaad ku furantahay tahay dalqadaasoo qabla dalqatin dalqad kale horteeda ahaatay aw mase bacdahaa dalqada gadaasheeday ahaatay ama dabadeeda dalqatun dalqad kale faintaani labaa markaa ku dhacaysa fii mawduu'atin gabadhii loo tegey wa dalqatun hal dalqad baa ku dhacaysa fii hayrihaa tii aan loo tegin walow qaala hadduu dhaho dalqatan hal dalqad ayaan kugu furay dalqadaasoo bacda dalqatin dalqad gadaasheeda ahaatay aw mase qablahaa horteeda ahaatay dalqatun hal dalqad fakadaa taa bay la mid taha oo laba dalqadood baa ku dhacaysa gabadhii mawduucaad ahayd tii aan mawduucaad ahayn hal dalqad baa ku dhacaysa fila saxi muctamad haddaan qabanno waaya wuxuu yidhi gabadhii hadduu ku dhaho waxaan kugu furay hal dalqad oo dalqad horteeda ahaatay ama dalqad gadaasheeda ahaatay ama wuxuu yidhi dalqatan dalqadoo bacdaha dalqatu dalqad kale ay ka dambayso labadaa suuraba gabadhii mawduucada ahayd ee uu u tegey waxaa ku dhacaysa laba dalqadood maxaa yeelay meesha waxaa ku jirta in uu labadii dalqadood uu midna uu xaal ka dhigay degdeg ta kalena uu tii kale ku xidhay markuu yidhi dalqatun qablahaa dalqa dalqatun waa tii degdeg ahayd munajiska ahayd ta kalena wuxuu hi qablahaa dalqatu dalqad kalaaba ka sii horraysa taas ama dalqatun dalqad bacdahaa dalqatun dalqadaasoo dalqad kale ka dambayso marka waa dalqad uu markaa riday iyo dalqad kale oo ku xidhay yihi oo ka dambaysa marka laba dalqadood baa gabadhii mawduucada ahayd hee ku dhacaysa waan fahnay soo ma tii aan mawduucada ahayn laakiin hal dalqad baa ku dhacaysa maxaa yee labada dalqadood way kala dambeeyaan marka markuu yidhi dalqatun hal dalqad baa kugu dhacaysa dalqadaasi way dhacday bacdahaa dalqatunna dee waxa weye gabadhii oo furatay olready oo dalqadii ku dhacday ayay tani imaanaysaa walidaalik gabadhan baa'in bayba noqotay dalqadaasi ma qabanayso qablahaa dalqatun hadduu dhahana waa un la mid qablahaa dalqatun ama bacdahaa dalqatun waa isku xugum gabadhan dalqadii hore ee munajaska ayd baa ku dhacaysa ee uu gooyey tan dambe ee ku xidhay iyadoo baa'inah ayay imaanaysaa oo wax nikaaxa ninkan aysan ka dhaxaynin rajcana uusan ku lahayn iyo wilaayatoona walidaalika dalqadaas gabadha ku dhici mayso waa gabadhii kheyr mawduucada ahayd uusan u tegin la soco laakiin tan mawduucada ah labadii dalqood bay ku dhacayaan marka waa la kala qaaday gabadha kheyr mawduucadana waxa wey hal dalqad baa ku dhacaysa gabadhi aan loo tegin uusan u dhawaanin ninkan tii mawduucada ahayd u tegeyna labada dalqood bay ku dhacayaan waaya haddii uu dhaho dallaqtuki waanku furay dalqatan bacda dalqatin dalqad dalqad ka dambaysa aw qablahaa dalqatun ama dalqad horteeday ahaatay dalqad kale fakadaa fi lasax taa unbay la mid tii aan soo tilmaannay ee tan ka horraysay unbay la mid gabadhii khayru mawduu'ada ahaydna hal dalqad baa ku dhacaysa tii mawduu'adaheedu u tegeyna labadiiba way ku dhacayaan bal u fiirsa dambe khilaaf baa la geliyey oo filasaxi baa la taa horena khilaaf lama gelinin maxaa yeelay tan dambe khilaafu asax wuxuu leeyahay meesha laba dalqadood baa yaa jira midna waa mudamman midna waa munajaz marka hal mid uma dhacaysa maxaa yeelay waxaa suuragaluu leeyahay inuu macnaha uga jeedo qablahaa dalqaة mamluukaة aw haabita dalqadan waxaa ka horraysa dalqad hore oo ku furay inuu ka warramayaa dhici karta dalqad hore furay ninkana dalqad hore muuna ku furin walidaalika hal dalqadumaa gabadhi ku dhacay saasuu leeyahay qowlkan khilaaf alasaxa laakiin sida muctamadkaa ah, waxaa weeye saasaa loo kala qaadaya tii mawduucad ahaydna labaa ku dhacaysa tii mawduucadaan ahayn uusan u teginna hal dalqad baa ku dhacaysa walow qaala hadduu dhaho dallaqtuki waan ku furay dalqatan hal dalqadoo fii dalqatin dalqad ku guda jirta wa araada uu doono dalqatan dalqadoo fii dalqatin dalqad fiigeed ahaata fida hadda fasiri mayno maxaa yeelay macaani kala duwan baa loo sheegi doonaa oo araada oga jeedo fiidaas oga jeedo bimacnaa maca maca oga jeedo la jir oga jeedo fadalqataan laba dalqadood baa dhacaysa aw amase adarfa weel ahaanba oga jeedaa dalqad dalqad ku dhex jirta aw amase alxisaaba xisaab ba oga jeedaa oo dalqad dalqad lagu dhuftay buu oga jeedaa waayo aw amase alaqa uu iska sii daayey fadalqatun waa dalqad saddexdan suuree dambeba hal dalqad umaa dhacaysa muxuu ku yidhi xaaskiisu wuxuu ku yidhi waxaad ku furan tahay dalqatan fii dalqatin innagu isilaaxaadka kollin ma isticmaalno laakiin carabta isticmaalaysa lakin inaan iska barano tafaquhan way fiican tahay oo fiqigu maskaxdu kobciya maskaxdu ballaadhiya waaya dalqad fii dalqatin bu yidhi dalqatan fii dalqatin idan muxuu uga jeedaa baan leenahay idan ereygan igan ixtimaalaad badan bu ixtimaala luada arabiga saddex ixtimaal bu ixtimaalaa hadduu uga jeedo bimacnaa maca laba dalqood baa gabadhi ku dhacaysa horta i bimacnaa maca ma jirtaa nacam way jirtaa qowlka ilahay bu kuso arortayba qur-aanka iyo sunnada iyo aqwaal alcarab bay kuso arortay qur-aanka waxaa ka mid a qowlka ilahay u ihi qaala dkhuluu fii umamin fii umamin bimacnaa maca umamin waayahay marka hadduu maciyo oga jeedo fiida bimacnaa maca oga jeedo waxay noqonaysaa dalqad lagu daray he dalqad dalqad lagu daray dalqad marka laba dalqod baa gabadha ku dhacaysa fii hadduu oga jeedo daraf weel ba oga jeedaa dalqad ku guda jirta dalqad kale hal dalqad bay noqonaysaa maxaa yeele waxa dhacaya waxaa weeye waa madruufka dhacaya darfiga ma dhacayo waaya haddii oga jeedo xisaab dalqad lagu dhuftay dalqad ilan fi bimacnaa darbi bay noqota soo maha waaxid fi waaxid yusaawi waaxid inain fi inain yusaawi arbaca fi carabta waxay u isticmaasha manaa ku dhufay u isticmaasha marka hadduu uga jeeda dalqad lagu dhuftay dalqad waa hal hal lagu dhuftay soo maha hal hal lagu dhuftayna waa imise waa hal n soo maa marka saddexdaas suuraba hal dalqad baa dhacaysa haddaad xusataan masaladan masale lamida ayna soo dhaaftay fii baab aliqraar waa halkii uu lahaa walow qaala lahu alaya dirhamu fii cashara wuxuu u lehay dirham ku jira he toban waxaan horey usoo tilmaannay hadduu maciyo uga jeedo waxaa ku waajibaya koob iyo toban macnaha toban lagu daray hal lagu daray toban bay noqonaysaa koob iyo toban hadduu uga jeedo xisaabna hal lagu dhuftay toban waxay noqonaysaa toban hadduu uga jeedo darafna hal ku guda jira toban waxa weeya hal dirham unbaa markaa laga rabaa hadduu iska idlaaq ka war markuu lahaa anti aaliqun alqatan fii ala wuxuu idhi anu xisaabna ogama jeedin darafna ogama jeedin waxa weeye maciyana ogama jeedin waa iska idhi un markaana hal dalqaduma dhacaysa ilaa iyadaa la hubaayo wlyaqiinu laa yuzaalu bishak wuxuu ihi walow qaala hadduu dalqatan dalqad dalqadaasoo fii dalqatin dalqad fiigeeda ahaatay wa araada oga jeedo maca la jir oga jeedo fa dalqataan laba dalqadood baa dhacaya awamase addarfa weelayn ba uga jeeda dalqad ku dhex jirta dalqad ba uga jeeda awl xisaab ama xisaab ba uga jeeda dalqad lagu dhufta dalqad ba uga jeeda ama mase alaqa uu iska sii daayo oo intaa midna ugama jeedo saddexdaas suuraba fa dalqatun hal dalqad ma gabadha ku dhacaysa walow qaala hadduu dhaho waxaan kuu faray nisfa dalqatin dalqad niskeed dalqadaasoo fii nisfi dalqatin dalqad kale niskeed ku dhex jirta fa dalqatun hal dalqadumaa dhacaysa bikulli xaalin mar walba xaal walbo axwaashayna soo dhaaftay ee waxa weye maciyada iyo darafka iyo xisaabta iyo intaa midna inuusan u jeedinahayn wuxuu yidhi hadduu dhaho nisfa alqatin ayaan kugu furay fii nisfi alqatin nis dalqad oo fii nisfi dalqaan kugu furay wuxuu idhi hal dalqad maa dhacaysa xaaladda tan axwaashii ina soo dhaaftayoo idil ama ha ahaato darf ama ha ahaato xisaab ama ha ahaato maciyo ama ha ahaato he inuu midna uga jeeday intaasoo iska idlaaqay afartii suureena soo dhaaftayba waxaa weeye hal dalqaduma dhacaysa waayo maxaa yeelay maciyada iyo darfiga horta intaba waxaa lagu cilaanaya alaaqu ma tajazuo ma qaybsamo waaya haddii aan dhahno dalqad waxaa weeye nisfa dalqa ku dhex jirta nisfa dalqa lagu daray nisfa dalqa iyo nisfa dalqa hadi lasu dara waxay noqonayaan hal dalqad soo maha waa maciyada marka uga jeeday de hal dalqad baa markaa dhacaysa haddii uga jeeda darfna nisfa dalqa fii nisfi dalqa dee nis maa markaa yaa gabadhi ku dhici lahaa dalqadna ma kala tajusado ma qaybsanto markaase darteed dalqad kaamila ayaa gabadhi ku dhacaysa dikru bacdi maa laa yatajaza ka dikri kulli bay ka qaacidadu ahayd waaya haddii oga jeedo xisaabna nis lagu dhuftay nis aydna waxay noqonaysaa nis way noqonaysaa soo ma mise aduu jajab bay noqonaysaa waa fahan soo ma jajab bay noqonaysaa nis lagu dhuftay nis jajab bay noqonaysaa ma ruuc bay noqonaysaa ha nis lagu dhifta nis waa rubuc waaya haddaba dalqadii ma tajazudo dalqad kaamila ah gabadha ku dhacaysa waa la buuxinaya dalqadii hadduusan waxba uga jeedinna niskaa unbaa daahirkiisa la qaaday niskiina waa la dhamaystiraya waaya walow qaala hadduu dhaho nisfa dalqatin waxaan kugu faray nis dalqad niskeed oo fii nisfi dalqatin ahaatay dalqad kale niskeed ku jirta fadalqatun dalqad bay noqonaysaa bikulli xaalin mar walba walow qaala hadduu dhaho dallaqtuka waxaan kuu furay dalqatan dalqadoo fii dalqatayni laba dalqadood fiigooda ahaaday oo waqasada uu qasda maciyatan fii dalqatayn laba dalqadood ku guda jira oo waqasada uu qasda maciyatan maciyo uga qasto walow qaala eg fiigaa inaan fasira ma fiicno si hadalku inoogu toos haddaanan fiigi ku guda jirto haddana dhan maciya uga jeeda hadalkiibaa aan isqabanayn saa darteed waxaan leenahay walow qaala hadduu dhaho allaqtuka waxaan kuu faray dalqatan hal dalqadoo fii dalqatayni laba dalqadood figood ahaaday oo waqasada uu qasta markaa fiiga uga qasto maciyatan maciyo fa alaaan saddex baa gabadhii ku dhacaysa aw darfan ama darf uga jeeda weel inuu uga dhigo labada dalqadood fa waaxidatu mid baa ku dhacaysa aw xisaaban ama xisaabba uga jeedaa oo carafu xisaabta wuu yaqaanaa fa intaani labaa ku dhacaysa wain jahilahu xisaabta hadduusan garanaynina oo waqasada uu qasdo macnaahu xisaabta ereygan macnihiisu u qasday xisaabna ma garanayo fa dalqatun dalqad baa dhacaysa wa qiila waxaa layidhi tintaani labaa dhacaysa wain lam yanwi shayan hadduusan waxba niyeysanina fa dalqatun dalqad baa dhacaysa fii qowlin qowl baa wuxuu leey maye tintaani labaa dhacaysa in caraf hadduu garanayo xisaaban xisaab hadduu garanayo waaya wuxuu ku yidhi hadduu gabadhi ku dhaho dallaqtuki dalqatan fii dalqatayn tii hore waxay ahayd dalqatan fii dalqa soo maah tana dalqatan fii dalqatayn waaya waxaan eegaynaa fiidaas muxuu uga jeedaa hadduu uga jeedo maciyo bimacnaa macu uga jeedaa waxay noqonaysaa markaa saddex oo waxay noqonaysaa dalqatan maca dalqatayn dalqad lagu daray hee laba dalqadood waxay noqonaysaa saddex dalqadood daraf hadduu uga jeedana midumaa dhacays dalqatan fii dalqatayn fawaaxidatun mid umaa dhacaysa oo cafwan madruufka waxa la weelaynayo waxa la weelaynaya dhacaya weelkuma dhacayo marka dalqad baa yidhi soomaa fii dalqatayn laba dalqad ku guda jirta marka madruufkii wuxuu noqonayaa waa dalqadaas darfigiina wuxuu noqonayaa labadii dalqo oo weelkii ah marka madruufkii baa dhacayo darafkii ma dhacayo weelkii ma dhacayo waaya dalqadii uu yidhi taasaa ku guda jirta labadaa taa unbaa dhacays waa markii uga jeedo daraf hadduu xisaab uga jeedo ka warran taana oo xisaabta uu garanayo labaa markaa dhacays waxay noqonaysaa hal dalqad oo lagu dhuftay laba dalqadood hal laba lagu dhuftay waa imise waa un labo waaya haddii xisaabtii uu garanayo wey taas hadduusan xisaabtii garanaynin ka warran hadduuna xisaabta garanaynin isla markaa eraygan macnihiisa uu u qasdayo dalqatan fii dalqatayn uu u qasdayo waxaa dhacaysa dalqad baa dhacaysa dalqad baa hee dhacaysa sababtoo ah dee hadal macnihiisa aadan garanayn wuxuu yahay qasadkiisu waxba sheegi maayo wax alla wuxuu faaidaynaya qasadkiisu ma jira macnihiisba ma garanaysid maxaad u qasti waxaadan garanaysid u qasti marka dalqadumaa dhacaysa oo tan waxa weeye la weeleeyey ee dalqatun taas maa la hubaa waaya qiil ba wuxuu le maya intaani labaa dhacaysa labaa dhacaysa oo waxaan ku xambaaraynaa cinda ahli xisaab xisaabtii uu qastay baan ku ambaarana manihii u astay ayaa dhacaya hadduusan waxba nigeysan ka waran dalatan fii dalqatayn markuu laha waxba uma jeedin iska ilaaqun hadalkii taana dalqad unbaa dhacaysa sida adharka ah ama xisaab ha yaqaano ama yuusan garanin maxaa yeele eraygan wuxuu ixtimaalaa xisaab iyo darfi haddii xisaaba dhahno labay noqon lahayd haddii darfi la dhahno mid bay noqon lahayd marka maadaama waxa weeye laba shay oo kala badan uu ixtimaalo hal iyo laba u ixtimaalo midka yar baa la hubaa dalqadaasaa la hubaa wixii dalqadaa ka badanna shaki baa ku jira marka waa la iska tuuraya yaqiintaan qabsanayna walyaqiinu laa yuzaalu bishak waaya qowl baa wuxuu laga xoog yahay maya labaa dhacaysa hadduu xisaabta garanayo labaa dhacaysa marka xisaabtii uu yaqaanay baan ku xambaaraynaa hadduu dhaho dalqatan fii dalqatayn xisaabtiina uu garanayo una iska ilaaqo waba ugama jeedin xisaabta lagu ambaaraya marka laba dalqood baa dhacaysu leeyahay walow qaala hadduu dhaho dalqatan dalqadoo fii dalqatayni ahaatay waqasada u qasta maciyatan maciye u qasta fidalatan saddex baa dhacaysa amase darfan daraf buu uga qastay inuu weel oga dhigo fi dalqataynkaas fawaaxidatun mid maa dhacaysa oo ah daraf madruufkii kii la weeleeyey ah fawaaxidatun midaasaa dhacaysa aw amase xisaaban xisaab buu u qastay dalqatan fii dalqatayn markuu lahaa oo wacarafahu wuuna garanaya xisaabtii intaani laba dhacaysa wainjahilo haduusan xisaabta garanayn oo qasada u qasdo macnaahu weedhan macnaheedu u qasdo fa dalqatun dalqad baa dhacaysa waqiila waxaa lihi intaani labaa dhacaysa wain lam yanwi hadduusan u qasdin ama uusan niyeysan shayan waxba markuu lahaa dalqatan fii dalqatayn fa dalqatun dalqad baa dhacaysa wa fii qowlin qowl ba wuxuu le maya intaani labaa dhacaysa in carafa xisaaban hadduu xisaabta yaqaano walow qaala hadduu dhaho dallaqtuki waan ku furay bacda dalqatin dalqad barhkeed fa dalqatun dalqad umaa dhacaysa aw amase nisfey dalqatin dalqad labadeeda nis fa dalqatun hal dalqad umaa dhacaysa ilaa an yuriidda inuu qasdo mooyaane u ujeedo mooyaane kulla nisfin min dalqatin nis walba inuu ka ahaaday hal dalqad dalqad gooni inuu ka ahaaday wal asaxu muctamad waxaa weeye waaya wuxuu ku yidhi hadduu ku dhaho hadduu xaaskiisa ku dhaho waxaan kugu faray bacda bacda dalqatin dalqad barhkeed hal dalad baa dhacaysa hadda dalad barkeed buu ihi dalad baa waaya waayo maxaa la waa kay qaacidu ahayd dikru bacضi maa laa ka dikrihi kulli in la sheego waxaan qaybsamaynin barhkii waxay la tahay sida oo dhanoo la wada sheegay maa laa yatajaza'u qaacidada waxaa laga cabiraa oo kale maa laa yatabacadu oo maa laa yaqbal اtabciid dikru bacdihi ka dikri kulih waisqaadu bacdihi ka isqaadi kulih marka dalaaqu ma qaybsamo hal dalqad ma qaybsamayso marka hadduu dhao bacda dalqad barkeed baan kugu furay dalqadii ma qaybsamayso markaa dalqad dhamaystiran ayaa gabadhi ku dhacaysa hal dalqad oo dhamaystiran haddii dhaho waxaan kugu furay nisfay dalqatin hal dalqad labadeedii nis kugu furay waa hal dalqadun dalqad la kala jebiyey hadii la kala jebiyda xabad ba isku noqonaysa soo ma waa hal dalqadu nisfay dalqatin buu dalqad labadeeda nis ilaa inuu u jeedo mooyaane nis walba inuu dalqad gooni ah ka tirsan yahay nisfay dalqatin buu markii la weydiiy maxaa loga jeedaa waxaan oga jeedaa buu ihi nis walba dalqad gooniyu ka socdaa marka waxaa waya nisf dalqa zaayid lagu daray nisfa dalqa marka niskana dhammaystiroo hal dalqad ka dhig kana dhammaystiroo hal dalqad ka dhig marka waxaa ku dhacaya hee laba dalqadood ayaa gabadhii ku dhacaya qasadkiisaan ku camalfalaynaa wuxuu idhi walasaxu muctamad waxaa wey ana qowla qowlkiisa uu yidhi nisfa dalqatayni laba dalqadood niskeed baan kugu furay dalqatun hal dalqad yahay wa alaaatu ansaafin saddex wa alaaatu ansaafi dalqatin hal dalqad saddexdeeda nisna aw nisfa dalqatin dalqad niskeed wa ulua dalqatin dalqad saddex meelood meel dalqataani labadaaba waa laba dalqadood walow qaala hadduu dhaho nisfa wa uluثi dalqatin nis iyo ulu dalqad ayaan kugu furay fa dalqatun dalqad weeye masaaishtana culama ka hadlayna aad ugu feejignaada cibaaraad daqiiqa oo isku dhow ayaa la kala saaraya wuxuu ku yidhi waxaan kugu furay nisfa dalqatayn laba dalqadood niskood ayaa kuu furay waa hal dalqadood nisfa dalqatayn laba dalqadood niskood waa maxay de waa waaxid labo niskeed waa hal hal bay ku furmaysaa taa halkaa idhig wuxuu ku yidhi saddex nis yacni waxa weeye alaaata ansaafi dalqa hal dalqad saddexdeeda nis baan kugu furay waaya alaa anti aaliqun alaaata ansaafi dalqa dalqad saddexdeeda nis baan kugu furay waayahay marka mesha waxaa noo yaala nis iyo nis iyo nis saddex nis baa noo yaala soo maha laba nis isku dar waa dalqad soo maha halkaa idhig niskii kalaa kuu soo haray ee saddexaad waxa wey kaana dhammaystir labay noqonaya marka laba dalqadood ba ku furmaysaa waxaa taa la mid a hadduu dhaho nisfa dalqatin dalqad niskeed baan kugu furay wa ulua dalqatin iyo dalqad saddex meelood meel u fiirso cibaaradan iyo cibaarada ka dambaysa aad ba isku egyihiin laakiin way kala duwan yihiin tan wuxuu idhi nisfa alqatin marka daladii uu soo celceliyey alatin nisfa alqatin wa ulu alatin daladii u so celiyey todobana nisfa wa ulu alatin daladii buuna soo celceliyey marka saas kala duwany labada cibaaro haddaba hadduu dhaho nisfa dalqatin dalqad niskeed wa ulu dalqatin iyo dalqad uludkeed baan kugu furay laba dalqadood bay noqonaysaa nis dalqad waa dalad niskeed ma kala qaybsamayso dalad baa ku dhacaysa ulua dalatina dalad ma qaybsamayso dalad damaystir baa dhacaysa labada dalqood isku gey waxay noqonayaan dalqadii dalqad isugee waa laba dalqadood taa halka ay dhig ta ka dambaysa wuxuu idhi nisfa wa ului dalqatin hal dalqad niskeed iyo uludkeed baan kugu furay dalqadii muna soo dalqad muu u kala jebiyey nis iyo hee ulu dee nis iyo ulu isku gee oo wax dalqad ka yar soo maa oo wax dalqad ka yar markaa hal dalqad ma dhacaysa tan dambe dalqadii muna soo celcelin nisfa wa ulua dalqatin hal dalqad niskeed iyo uludkeed baan kugu furay hal dalqad baa dhacaysa waa nis iyo ulud laisku geeyey waa hal dalqad ka yar dhammaystir hal dalqad baa dhacaysa tii hore lakin waxay ahayd dalqad niskeed iyo dalqad kale hee uludkeed tana dhammaystir wixii nis ka dhimaana nis kale ugu dar tana dhamaystir wixii ulud ka dhimaanaa hal dalqad iyo hal dalqad oo laisku daray noqonaysa waayah wuxuu idhi walow qaala haddii uu dhaho walasax muctamed waxa wey anna qowli qowlkiisa uu yidhi nisfa dalqatayni laba dalqadood niskee dalqatu inay wa talaatatu ansaafi dalqatin hal dalqad saddexdeeda nis aw nisfa anti taaliq waxad ku furan nisfa dalqatin dalqad niskeeda wa uluta dalqatin dalqad uludkeed dalqataani laba dalqadood yihiin walow qaala hadduu dhaho anti adigu taaliq waxaad ku furan nisfa wa uluti dalqatin nis iyo ulu hal dalqad faطalqatun hal dalqad weeye walow qaala hadduu ku dhaho liarbacin afar dumar uu qabay awqactu waxaan idinku riday calaykuna dushiinna oo baynakuna dhexdiinna dalqatan dalqad baan riday aw amase dalqatayni laba dalqadood baan riday aw amase alaaan saddex baan riday aw arbacan ama afar baan riday waqaca calaa kullin mid walba oo dumarkaasa waxaa ku dhacaysa dalqatun hal dalqad baa ku dhacaysa fain qasada hadduu qasto tawsiica kulli dalqatin dalqad kasta inuu u qaybiyo dushooda waqaca waxaa ku dhacaya fii intayni laba markuu yidhi intaani laba dalqadood baa dhacaysa wa fii alaain markuu saddex yidhina wa arbacan afar markuu yidhina alaaun saddex baa dhacaysa waaya fain qaala hadduu dhaho aradtu waxaan oga jeeday bibaynikunna markaan lahaa baynakuna dhexdiinna waxaan ku riday dalqad ama labo ama saddex ama afar waxaan oga qasdayey bacdahunna dumarkii bar ka mid aan oga jeeday lam yuqbal laga aqbali maayo aahiran xagga daahirka hadalka laga dhegaysan maayo ilaa sai muctamad haddaan qabano wuxuu ku yidhi xaaskiisi eh, afar dumaru ninkan qabay afar dumarah ayaa ku mehersanaa dabeetana wuxuu yidhi awqactu calaykunna waxaan dushiinna ku riday ama dhexdiinna waxaan dhigay waa isku midu labada cibaaro hal dalqad baan dhexdiina dhigay ama hal dalqad baan idinku riday waa afar dumar saa ku leeyahay afartii kula khidaabaya ama laba dalqadood baan idinku riday ama saddex baan idinku riday ama afar baan idinku riday waaya intaaba mid kasta waxaa ku dhacaysa hal dalqad mid kasta waxaa ku dhacaysa hee hal dalqad markuu yidhi hal baan idinku riday iyo markuu yidhi labaan idinku riday iyo markuu saddex baan idinku riday iyo markuu afar baan idinku riday inta intaasoo dhan ba hal mid kasta waxaa ku dhacaysa oo afartii dumarka ahayd hal dalqad waayo maxaa yeele haddaan u qaybinno mid kasta waxaa kusoo hagaagaya hal dalqad ayaa kusoo hagaagaysa ama dalqad barhkeed dabeetana dalqadaasa la dhamaystirayaa markii uu yidhi hal dalqad ayaan afartiina idinku riday hal dalqad u qaybi mid kasta maxaa kusoo hagaagaya rubcu dalqa soo maaha de rubcu ma qaybsamaysa dalqadii dalqadii u dhamaystir kasta markii uu yidhi labo ayaan idinku riday labadii qayb afartii dumarka mid kasta maxaa ku soo hagaagaysa nisfu dalqa dhamaystir mid kasta dalqaadoo dhamaystir markuu yidhi saddex dalqadood baan idinku riday afartiinna oo qaybi mid kasta waxaa kuso hagaag hee hal dalqad ka yar oo dhammaystir markuu yidhi afar baan idinku riday dalqad dhamaystir ba mid kasta kusoo hagaagaysa markii loo qaybiyo waatan soma kelimadan afartiinna waxaan ku riday hal dalqad waxay keenaysaa ama baynakunna waxay keenaysaa in loo qaybinayo waaya hadduu dhaho ka waran waxaan oga jeeday dalqad kasta in dhexdooda loo qayba inaan uga jeedin yani ugama jeedin in jumladan ay wada qaybsanayaan ee markaan ayna dalqatayn laba dalqadood baa dhexdiina dhiga ama idinku riday waxaan uga jeeda dalqad kasta inay qaybsanaan haddana dalqada kale in loo qaybiya sasaan uga jeeday buuri marka labada dalqadood markuu ku riday uhi eh, antuna ama awqactu calaykuna dalqatayn waxaa ku dhacaysa hee mid kasta laba dalqadood markuu saddex yidhina mid kasta waa ku dhacaysa saddex dalqadood markuu afar yidhina saddex dalqadood ba ku dhacaysa waayo de waxa weeye laba u qaybi laba haddii loo qaybiyo mid kasta waxaa kusoo hagaagaysa he jacab marka waa loo dhamaystirayaa yani dalqada koobaad uqaybi mid kasta barh baa kuso hagaagaya jacab waa loo dhamaystira haddana dalqadii labaad uqaybi jacab baa kuso u dhamaystir laba dalqood baa ku dhacaysa markii uu saddex yidhina mid mid ogu qaybi ta kooaad uqaybi jasi baa kusaagaysa alqad baa ku dhacaysa mid kasta waa loo dhamaystiraya haddana tii labaad uqaybi jasi baa kusaagaysa u dhamaystir haddana saddexaad uqaybi jasi baa kusaagaysa u dhamaystir wafaan soo ma saddexda alqadood baa markaas mid kasta ku dhacaysa markii uu yidhi afarna taana saddex baa ku dhacaysa ilan wax ka badan ma jiro saddex dalqadood haddii aan dhihi lahayn afar dalqadood baa ku dhacaysa afar ma jirto wafaan soo ma saa darteed taa saddexaad laqwi bay noqonaysaa iyagoo baa'id noqday ayay tan imaanaysa tanna aslan mama milkiyaba aslan mabaleba mabaleba dalqada afraad ninku saddexun buu leeyahay waaya hadduu dabadha ka warran markii aan lahaa baynakuna waxaan oga jeeday baynakuna waxaan oga jeeday bacdahun dumarkii bar ka midaan oga jeeday taa daahiran laga dhegaysan maayo maxaa yeele daahira lafdi wuxuu keenayaa in dumarku ay isla wadaagayaan dalqadaha saasaa laga fahmayaa hadduu dhaho anugu ugama jeedin baynakuna dumarkii afarta ahaa ee waxaan oga jeeday laba ka mid ah inaan ku furo sidaa ama heblaayo heblaayo aan uga jeeda laga dhegaysan maayo maxaa yeele lafdiga baynakuna waxay keenaysaa in afartaba heh ay isla wadaagayaan marka daahir laga dhegaysan maayo laakinahu yudayan asagii ilahay baa la isu daynaya isagii rabbigii hadday taasi ka dhabtahay oo runu sheegayo de waxa weeye waa qasadkiisaa saxa haddii uu laakiin ay beynti tahayna dee xaaraamay ka noqonaysa laakiin qadaa'an amaama almaxkama laga dhegaysan maayo waaya walow allaqahaa haddii uu xaasaskiisii mid ka mida ah uu furo uma dabeetana qaalo ku dhaho liukhraa mid kale ashraktukii waan kula wadaajiyey macahaa tan aan furay aw amase anti adigu kahiya taa maad la mid tahay fainawaa ayadoo maad la mid tahay buuhi fainawaa haddaba hadduu niyeysto inuu taana sidaa ku furayo taa labaad daluqat way furmaysaa wa ilaa hadduusan furin oga jeedinna falaa ma furmayso wakada waxaa la mid ah low qaala hadduu dhaho aakharu nin kale oo ninkan markuu xaaskiisa furayey maqlayey ayaa wuxuu ku yidhi daalika arrinkaas oo ah ashragtuki macaha ama antika hiya waxaan kula wadaajiyey gabadhaa la furay ayaan kula wadaajiyey ee ninkaa saaxiibkaya uu furay ama ninkaa uu furay ama adiguna aydnoma iyada la mid tahay hadduu ku dhaho ilow qaala hadduu dhaho aakhira mid kale daalika arrinkaas limraati xaski hadduu ku dhaho taa un bay la mid tahay wuxuu ku yidhi nin baa laba xaasoo qabay ayaa mid buu furay dabeetana tii kale ayaa la murantay maalan ama ku qaydisay ama si uun ayuu doono taa kale inuu raaciyo dabeetna wuxuu idhi ashraktuki macahaa taasaan ku raaciyey oo kula wadaaji taasaad la midta ama wuxuu idhi antika hiya adna taa umaad la midta taa aan furay umaad la midta marka qasadkiisaan eegaynaa lafdigan waa lafdi kinaaya ah hadduu oga jeedo tan dambana inuu taa hore xagga furiin ku raacinayo way furmaysaa haddii uusan furiin oga jeedin oo leeyahay adiguna taa unbaad la mid tahay uun iska leeyahay dee ku furi mayso maxaa yeelay lafdigan uu leeyahy antika hiya waa tashbiih yaani ma keenayso un inuu dalaaqii ku raacinayo ama ashraktukii macaada iyadan kula wadaajiyey macnaa xagga nacaybka keeni karta ama xag waxyaaba kale keeni karta laakiin kama laazimaysa dalaaq marka maadaama hadalkan uu ixtimaalo macaani kala duwan qasadkiisaan u ictibaarinayna oon ku tixgelinayna hadduu furiin oga jeedana furiin buu noqon haduu san uga jeedina ma noqonayo taa waxaa la mid ah haddii nin uu xaaskiisi ku dhaho markuu nin xaaskiisi furayu maqlay dabeetna xaaskiisi wuxuu ku yihi adna taasaan kula wadaajiyey taa la furay baan kula wadaajiyey ama wuxuu idhi adna waxaad la mid tahay iyada marka tafsiilka hadda lasoo dhaafay ma marayo waxaan leenahay hadduu dalaaqa oga jeedinoo gabadha saa ku furan way ku furmaysaa hadduusan oga jeedinna ku furmayso waaya walow qaala hadduu dhaho walow alaqaha xaaskiisa hadduu furo uma dabeetna qaala ku dhaho liukhraa xaas kale uu qabay ashragtuka waan kula wadaajiyey macaha taa aan furay ama mase anta adigu kahiya ayadaad la mid tahay fa innahu hadduu niyeyso dalaaq daluqad way furmaysaa wailaa haddii kale uusan dalaaq u niyeysanin cibaaradaas oona dalaaq uga qasdin falaa ma furmayso wakada waxaa la mida ah, low qaala hadduu dhaho aakharu nin kale daalika taa aan soo tilmaana oo kale hadduu dhaho kaa aan soo tilmaana oo ah ashragtuki macaha ama anti kahiya limra'ati haweenaysa hadduu ku dhahana taa waa bay la mid tahay faslun fasalkan mualifku wuxuu kaga hadli doonaa istinaagii istinaagi waxaa weeye hadal ee la sheegay oo hore in wax laga soo reebo ama cadad ama tiro wax laga soo reebo ayaa waxaa la yidhahda istinaa istinaagu haddaba wuu asaxaya qur'aanka iyo sunnada iyo kalaamka carabtaba hadalka carabta uu ku soo arooray macnihiisuna waxaa weeye alikhraaj biilaa aw ixdaa akhawaatiha taxqiiqan aw taqdiiraa in hadalkii wax ka mida laga saaro macnihiisi iyadoo la isticmaalayo kelimada ilaa ilaa mooyaane ama ixda akhawaatiha akhawaadkeedii walaaladeed wax ka mid ah oo maalan hayru iyo siwa iyo cadda iyo xasha xaasha iyo iyo wixii la halmaado taxqiiqan buu noqon karaa ama taqdiiran taxqiiqan waxa weeye waa isnaagii mutasilka ahaa oo waa xaqiiqi markuu leeyahy maalan qaama alqawmu ilaa zaydan waa mustanihii mustanaa minhugii baa isku mid ah ama waa taqdiiroo waa istinaagii munqaic ahaa oo mustanihii laysa min jinsi mustana minhu wixii lasoo reebay ka mid ma aha waxaan laga soo reebay jinsigiisa isku noocba ma aha sida maala in la dhahoo kale cindii hawbun ilaa dirhaman maraan haystaa dirham mooyaane ama qaama alqowmu ilaa ximaaran qowmkii way istaageen dadkii way istaageen dabeer mooyaane waad soma marka mustanihii mustana minhu ka mid ma aha marka kan dambe ee munqaica ah, halkan maba soo gelayaba ka horaa loo jeeda ee mutasilka ah istinaagii laba qaybood buu u qaybsamaa darbun yarfacu اlcadada laa asla طalaaq midi waxa weeye cadadkiibuu kor yeelayaa laakiin طalaaqa asalkiisii ma reebayo waa istinaaga biilaa iyo ama ixda akhawaatiha in lagu istinoodo weeyaan maalan u dhaho anti طaaliqun ثaلaثa saddex baad ku furanta ilaa waaxidatan mid mooyaane cadadkiibuu wax tuuray laakiin طalaaqii asal ahaan muusan meesha ka saarin kaasi waa nooc nooca kalena طalaaq oo dhan buu burinayaaba oo meesha ka saaraya sida maalan kale in mashii'ada ilahay wax lagu tacliiqiyo la dhaho anti taaliqu waad furan tahay in shaa allah ilahay hadduu doono alaaqii maba dhacayaba labadaasoo qaybsamaa kan dambe marka waxa lagu magacaabaa istinaa sharci ah maxaa yl curfu sharciba kusoo ku ijhtihaaray oo caan ku noqday waaya haddaba labadaas ayuu mualifku ka hadli doonaa insha allah halkan wuxuu kaga bilaabay mualifku noocii hore ee waxa weeye cadadka alaaqa kor yeelayay laakiin asla alaaq aan kor yeelaynin wuxuu yidhi yasixu wuu asaxayaa alistinaau istinaagi wuu asaxayaa bishardi itisaalihi inuu xidhiidho shardigeeda walaa yaduru dhib keeni maayo saktatu tanafusin neefsasho aamuskeed waciyun waciyin iyo wasaktatu ciyin iyo hadal kariwaa ama qofkii hadalkii oo ku dhego oo hadalkii uu keeni waayo ama uu kari waayo aamuskeed qultu waxaan idhi wayushtaradu waxaa la shardiyaa an yanwi alistinaa isnihii inuu niyeysto qabla faraaqi اlyamiini dhaartii intayna dhammaystirmin ka hor filasaxi muctamad haddaan qabanno wallahu aclam wayushtaradu waxaa la shardiyaa cadamu istiqraaqihi in uusan istinihii uusan maanshaynin mustinaa minhugii walow qaala hadduu dhaho waaya mualifku wuxuu idhi istinaagii wuu laakiin wuxuu ku asaxayaa shuruud wuxuu inoo sheegay haddaba saddex shardi shardi afraadna waan ku dari doonnaa shardiga koowaad waxaa weeye inuu istinaagi u ahaado muttasil mustanihii wixii la soo reebay hadalkii mustanaha ee la soo reebay waa inuu la xidhiidhaa mustanaa minhugii istinaagu haddaba waa inu xidhiidhaa inuu aamusa maaha ama uu hadal kale oo ajnabiga udhexaysiiyo waa inuu haddaba isku xidhiidhaa istinaagii anti طaaliqun ثaلaaثa ilaa waaxida anti aaliqun alaaan ilaa intayn waaya laakiin dhib keeni maayo hadduu soo dhex galo aamus yar oo xagga neefsashada ah anti aaliqun alaaan buuhi dabeetana wuu neefsaday wuu daalanaa markaasa wuxuu ihi ilaa waaxida dhib keeni maayo tanafuskaas waaya ama ciyi wuxuu u aamusay hadalkiibuu keli waayey dad waxaa jira hadalku ku yar adag yahay gengada aba ama hagta aba waaya qofkaas kale waa laga hadalka inu ku yerdhega marra oo anti aaliqun alaa markuu yidhi iyuu ku yerdhegay markaasuu mar dambe soo qabtay ilaa waaxidata buud taasi dhib keeni mayso waaya kaasi waa shardiga koobaad oo istinaaga waa inuu mutasil yahay shardiga labaad inuu niyeysto istinaagii intuusan hadalka ka dhammaanin qabla faraaqi اlyamiin intuusan hadal ka dhammaanin oo waxaa looga jeedaa waa in istinaagii uu niyeysto intuu ku jira cibaaradan alaaqa anti aariqun markuu leeyahay waa inuu istinaagii sii niyeystaa oo marka horeba niyadiisu ku jiraa ama bilowga ka niyeysto ama dhexda ka niyeysta ama xagga damba ka niyeysto waxaa la diidan yahay anti aaliqun alaaa saddex baan kugu furay kadibna uu la yimaado niyadii istinaaga oo istinaaga uu dibka keeno waxaa rabaa inti aaliqun alaaa intuusan ka dhammaanin inuu sii niyeysto istinaagii alyamiin baa halkan la yidhi dhaartii caadiga loguma jeedo ee waxaa looga jeedaa furiinkiin baa looga jeedaa maadaama waxa weeye yemiintu ay tahay xadfi ama manci ama taxqiiq wax laisku boorinaya ama wax laiska reebaya ama wax la hubinayo dalaaqiina waa saas culamada qaarkood yani taasuu keeni karaao ninka waxaa laga yaba gabadha markuu furayo inuu qasadkiisu taayah anti aaliqun in dakalti daar anti aaliqun in lam tafcali kada waa xadi iyo manci waaya kaasina waa shardiga labaad shardiga saddexaad waxa weeye inuusan istinaaga noqonin mustaqriq inuusan maanshaynin oo waxaa loga jeedaa waa in mustanihii uusan maanshaynin mustanaa minhugii oo maxaa la diidan inuu dhaho anti aaliqun alaaan ilaa alaaan saddex baan kugu furay saddex mooyaane taasi waxa weeye ma asaxayso saddex bay ku furmaysa gabadhii ama anti aaliqun intayn labaan kugu furay ilaa intayn laba mooyaane istinaagaas wax macnahu samaynaya ma jirto labay ku furmaysaa waaya waa inuusan mustaqni noqonin maxaa yidha hadalkii wuu isburinaya bilijmac culamadu isku waafaqsan yihin masaladan hadduu istinaagii mustaqni noqdo inuu baatil iyo culamadu isku waafaqsan yihin maxaa yeelay hadalkii baa isburinaya saddex baan kugu furay saddex mooyaane waa hadal isburinaya waaya shardiga afraad ee mualifka inoo sheegin waxaa weeye waxaa la shardiyaa markuu istinaag ku dhawaaqay inuu naftiisa maqashiiyo ma niyeysan karo waa inuu ku dhawaaaa istinaaga weliba naftiisa u maqashiyaa haddii uu qalbigu ka nigaysto ama hadal hoose uusan naftiisa maqashin uu soo reebo maala anti aaliqun alaaan buu idhi dabeetna qalbigu ka nigaystay inuu halka soo reebaya ma anfacayso waa inuu ku dhawaaqa isnaaga weliba naftiisa u maqashiyaa wuxuu idhi yasixu istinaagu istinaaga waa asaxayaa bishardi itisaalihi inuu hadalkii uu la xidhiidho shardigiisa walaa yaduru dhib keeni maayo saktatu tanafusi neefsasho aamuskeed waciyin iyo hadalkii qofkii uu kari waayo neefsashadeed qultu qaala nawiy wuxuu hi wayushtardu waxaa la shardiyaa an yanwiya inuu niyeysto alistinaa isnanihi qabla faraaqi ilyamiini dhaarti intaysa dhammaanin ka hor fi asaxi muctamad qabana wallahu aclam wayushtardu waxaa la shardiyaa cadamu istiqraaqihi istinaagii inuusan maanshaynin almustina minhu wixii la soo reebay inuusan maanshaynin wixii wax laga soo reebayay walow qaala hadduu dhaho anti adigu aaliqun waxaad ku furan tahay alaaan saddex ilaa tintayni laba mooyaane wawaaxidatan iyo mid mooyaane fa waaxidatun mid baa markaa dhacaysa wa qiila waxaa la yidhi alaaun saddex dhacaya aw mase qaala wuxuu anti aaliqun waxaad ku furan tahay labaad ku furan tahay anti aaliqun intayni labaad ku furan tahay buuhi oo waaxidatan iyo mid mid mooyaane fa alaaun saddex bay ku furmaysaa wa qiila waxaa la yidhi labay ku furmaysaa muxuu ku yidhi wuxuu baad ku furan ee laba mooyaane iyo mid markaa mid bay ku furmaysaa waayo markan uu leeyahay anti aaliqun alaaan saddex baad ku furmaysaa wuxuu ka soo reebay ilaa intayni laba aadan ku furmaynin mooyaane alaaan saddex baad ku furmaysaa ilaa intayni laba laga soo reebayo oo marka aadan ku furmaynin wawaaxidatan iyo hee iyo mid aadan ku furmaynin haddaba laba istinaa buu isdaba dhigay waant soo maa intayn iyo waaxida labadaaba waxaa laga soo reebayaa alaaan laakiin wuxuu isticmaalay xarfu caطf muusan in alaaan ilaa alaaan markaa aلaaثa ilaa intayn waa waaxidata buui marka qowlkan hore muctamadka wuxuu leeyahay mid bay ku furmaysaa maxaa yeelay markii uu yidhi saddex baad ku furan tahay laba mooyaane maxaa inoo soo hadhay hal baa soo hadhay soo ma dabeetana waaxiddo kalu ka daba keeno wuxuu hi waa waaxidatan mid mooyaane oon ku furmaynin marka middani waay maahays waxay maanshaysay middii soo hadhay soo ma taasu haddaba istiqraaqi ku dhacay inaga turmiye marka taas haddaba dalqadii soo hadhay ayay ku furmaysaa waaxidadan dambana waa la iska tuuraya waad sooma wuxuu ku yidhi xaaskiisii saddex baad ku furan tahay laba mooyaane hal baa soo hadhay soo ma dabeetana wuxuu yidhi wa waaxidatan mid mooyaane middan haddaba waxay maanshaynaysaa middii soo hadhay markan waan tuuraynaa ilan waa kaan idhi istitnaaga mustaqriqa waa baail marka middan dambaa istiqraaqu ku dhacay dabeetana waan iska tuuraynaa mid baa noo soo haraysa middaasi ku furmaysaa waaya macduufkii macduuf calayhi maynan jamcin la soco haddaan jamcin lahayn oon dhihi lahayn anti aaliqun alaaan ilaa intayni wa waaxida laba iyo hal isku dar waa saddex saddex ba saddex ka soo reebay marka waxay noqon lahayd in ay dhaan dhahno saddex bay ku furmaysaa waa siduu yidhi qiilkan dambe qiilkan dambe wuxuu leeyahay waan jamcinaynaa labadaa iyo halkaas ilaa intayni wa waaxida somu dhihin labadaa iyo halkaas ku dar waa saddex saddex saddex ka soo reeb waa istiqraaq saa darteed saddexday way dhacayaan buu leeyahay ilan istiqraaq waxa weye istinaab waxa weye mustaqriqo waa baatil qiilkaas saasuu leeyahay aw amase wuxuu yihi labaan kugu furay iyo mid mid mooyaane saddex bay ku furmaysaa tanna ma jamcinayno u fiirso mar kasta ma jamcinayno labaad labaan kugu furay iyo mid soo saddex ma noqonayso ma jamcinayno labana waad ku furan tahay midna waad ku furan tahay mid mooyaane marka waaxidadan waxay istinaa u noqonaysaa waaxidadii dambe waa fahamte soo ma labaan kugu furay iyo mid mid mooyaane marka mid buu mid ka soo istinooday marka waa istiqraaq ba halkaa dhacay mid haddii mid laga soo reebo waa istiqraaq saa darteed iska tur weeye labadii hore iyo middii isku dar saddexoo ku furmaysaa markaa waa fahamte soo ma markasta jamc iska ilaali marka cadfi la isticmaal ha jamcinin ha jamcinin midba goonideedu xisaabi labaan kugu furay buuhi iyo mid mid mooyaane middan waxay istinaa u tahay middii u dambe marka mid iyo midna istiqraaq bay noqonaysaa saa darteed waxa wey baatil buu noqonayaa istinaagaas saddex bay ku furmaysaa qiil ba wuxuu le maye labay ku furmaysaa oo qiilkan muxuu sameeye wuu jamciyey labadii iyo halkii hore u jamciyey saddex bay noqdeen mid buu ka soo reebay labaa soo hadhay walow qaala hadduu dho anta adigoo aaliqun waxaad ku furantahay alaaan saddex ilaa intayn laba mooyaane waaidatan iyo mid awaaidatu mid bay ku furmaysaa waqiila waay alaan saddex ku furmaysaa mise intayni labaad ku furantahay bui waaxidatan iyo mid ilaa waaxidatan mid mooyaane fa alaaan saddex bay ku furmaysaa waqiila waxay intaani labay ku furmaysaa wa huwa istinaagi min nafyin nafyi markii wax laga soo reebo ihbaatun waa sugid wa cagsuhu taa cagsigeedna waa sidaas oo waxa weeye min ibaatin ibaat haddii wax laga soo reebo nafyu nafyi weeye ay min ibaatin ibaat haddii laga soo reebay istinaagi nafyu nafyi weeye falow qaala haddaba hadduu dhaho anti aaliqun saddex waxaad ku furan tahay alaaan saddex ilaa laba mooyaane ilaa dalqatan dalqad mooyaane fa intaani labaa gabadhii ku dhacaysa amase wuxuu idhi anti adigu aaliqun waxaad ku furan tahay alaaan saddex ilaa alaaan saddex mooyaane ilaa laba mooyaane faintaani labay ku furmaysaa waqiila waxaa yidhi alaaun saddex ayay ku furmaysaa waqiila waxaa yidhi dalqatun hal dalqadunbaa gabadhii ku dhacaysa waaya halkan qaacidun ba alifka inoogu sheegay alstinaa min annafyi ibaat wa min alibaati nafyun istinaaga haddii nafyi laga soo reebo hadal manfi ahoo la nafiyey waa ibaat sugid wey haddii laga soo reebana waa nafyi nafyu nafyina waa ibaat haddii nafyigii uu nafyi ka daba yimaado waa ibaat sugid weeye waa maynis maynis ka daba yimaaday waa waxa weeye balas bay noqonaysaa waaya haddaba qaacidada markaad fahanto qaacidada aan dabaqno wuxuu ku yidhi xaaskiisii saddex baad ku furanta waa ibaat soo maha anti aaliqun alaaan saddex baad ku furanta waa ibaat dabeetana istinaaba imaanaya oo wuxuu idhi ilaa intayni laba mooyaane marka alاstinaa min abaati nafyi soo maa waxay ka dhigan tahay labadaa kuma furin saddex baan kugu furay waa ibaat ilaa intayni laba mooyaane oodan ku furayn dabeetana wuxuu idhi ilaa dalqatan dalqad mooyaane ood ku furan tahay waant soo ma marka tii horena waxay ahayd istinaa min alibaat oo nafyi ba ahayd istinaagii labaadna wuxuu noqday istinaa min anafyi oo ibaat buu noqonayaa labadiiba halkan kugu dabaqay alistina min anafyi ibaat wa min alibaati nafyun mar baad baan ku so celina dhegeysta anti aaliqun buu yihi ku furan tahay alaaan saddex waa ibaat waaya ilaa laba mooyaane waa ibaatkii oo uu nafyi wuxuu noqonayaa haddaba nafyi buu noqonayaa oo macnaha labadaa kuma furid wey labadaa he kuma furid haddaba hal dalqad baan haysanaa soo ma ilaa dalqatan dalqad aad ku furan tahay mooyaane fatintaani labaa dhacaysa markaa saddexdii labu ka soo reebay hal baa soo hadhay soo maha haddana dalqad kaloo ugu daray marka hal iyo hal haddi laisku daray waxay noqonaysaa labo waa fahamtay soo ma waaya hadduu dhaho alaaan saddex baad ku furan tahay ilaa alaaan saddex mooyaane ilaa intayni laba mooyaane taasina waxaa wey faintaani laba unbaa gabadhihee ku dhacaysa oo waa sidee saddex baad ku furan tahay buu ihi saddex mooyaane oo marka aadan ku furayn laba mooyaane ood ku furanta faintaani labaa markaa ku furmaysa maxaa yeelay istinaagii hore waxaa ka daba yimid istinaa dambe oo ah saddex saddexda sadde ba ka daba saddex baa waan tuuray laakiin labaa ka dambaysay laba hee ka dambaysay oo wuxuu yidhi markaa labadaasaad ku furantahay bu hi markaa labadaas ayay ku furmaysaa marka waxay noqonaysaa saddex baan kugu furay saddex mooyaane oo saddexdaas waxa weeye waa nefyi oo kuma furid wey dabeetana ilaa intayni ood ku furantahay mooyaane marka saddexdii saddexdii way isla dhaceen labo haddaba ka dabageeyo labadaasa ku furantay bu labadaasa haddaba ku dhacaysa gabadhi masladan kusoo celiya mar labaad saddex baad ku furantay buui saddex buu ka soo reebay soo laba labadaas mayna isla baabeen labuu yidhi waad ku furantay haddaba labadaas haddaba dhacaysa waaya haddaba intuu hadalka socday mayna dhihin waa istiqraaq hadalku wuu socdaa istiqraaq ma soo gelinayno qiil baa wuxuu leeya maye alaaun saddex bay ku furmaysaa maxaa yeelay istinaagii hore mustaqrab buu noqday marka baail buu noqday kan ka dambeeyana ee waxa weeye ilaa intainna kii horuu ku dhisnaa saa darteed isna baail buu noqonaya oo markuu yidhi anti aaliqun alaaan ilaa alaaan hadalka baail buu noqday ilaa intainna kii hore muu la socdo asna istinaagii baailka ah muu la socdo asna baail buu noqonaya saa darteed saddexdii hore bay ku furnaanaysaa waayahay qiil baa wuxuu leeyahay dalqatun hal dalqad bay ku furmaysaa oo waayo ilaa alaaan tan dhexe naga tu maadaama istiqraaq keenayso ilaa intayn tanta waxaad u celisaa saddexdii hore saddex laba laga tuuray waa hal halkaas ku furmaysaa buu leeyahay wuxuu ihi wahuwa istinaagii min nafyi nafyi xaggiisa ihbaatun sugud weeye aw cagsigu cagsigiisana waa saasoo kaleo waxa weeye cagsigiisana waa min alibaati nafyun ibaatkana waa nafyi sugid haddii wa laga soo reebo waa nfyi falow qaala haddaba haduu dhaho alaaan anti aaliqun alaaan saddex ku furanta ilaa intayni laba mooyaane oodan ku furayn ilaa dalqatun dalqad mooyaane ood ku furmayso fa intaani labaad dhacaysa aw mase alaaan saddex ku furan tahay buu idhi ilaa alaaan ku furmaynin mooyaane ilaa intayni laba aad ku furmayso mooyaane fa intaani labaad dhacaysa markaa waqiila waxaa yidhi alaaun saddex baa dhacaysa waqiila waxaa yidhi dalqatun dalqad baa dhacaysa aw amase khamsan shan baad ku furantahay buuhi ilaa alaaan saddex mooyaane fa hintaani labaad dhacaysa waqiila waxaa la yidhi alaaun saddex ayaa dhacaysa waaya wuxuu yidhi hadduu ku dhaho xaaskiisii shan baad ku furanta saddex mooyaane labaa dhacaysa shantii umaan saddex ka soo reebnay labaa ridnay oo antaas hadda asagoo an miliyo an dalqadood miliyo laakiin fi nahaaya inuu milkiyo uma dhacaysa oo ah waxa weeye labo hantii markii saddex laga soo reeba labaa dhacaysa labadaa umu waxa weeye dalaaqi noqonaya qiil ba wuxuu leeya maya shantan maba milkiyo oo milkigiisa kumaba jirtee waxa weeye saddex baa dhacaysa oo see bay saddex u dhacaysaa waxa weeye inta uu milkiyo ayuu wuxuu ka soo reebay saddex kaanana inuu yidhi alaaan saddex baan kugu furay ilaa alaaan bay la mid marka wixii mamluuga ahaa umaan eegaynaa malfuudka ma eegayna mamluugaan eegaynaa qiilka horn wuxuu leeya malfuudkaan eegayna wuxuu ku dhawaaqay oo shan waxa weeye laga soo reebay saddex labaa dhacays qowlkan dambena wuxuu leeya maya waxaan eegaynaa mamluugaan eegaynaa waxaan uu milkiyo wuxuu milkiyana waa saddex dalqabood saddex haddii saddex laga soo reebana waxay noqonaysaa istiqraaq bay noqonaysaa saddex baa dhacaysa markaa waaya walow qaala hadduu dhaho alaaan saddex baan kuu furay ilaa nisfa dalqatin dalqad iskeed mooyaan fa alaaan saddex baa dhacaysa cala saxiixi muctamad haddaan qabano hadda jacabkii buu soo galay wuxuu yidhi saddex baan kuu furay ilaa nisfa dalqatin dalqad iskeed mooyaane waaya marka maxaa soo hadhay saddex laga jaray nis waa labii bar soo maaha barhkaas waa la dhammaystiraya ila ma tabacudi karo dalaaqii ma qaybsami karo jacab ma soo gelayo saddex bay ku furmaysaa marka niskii uu ka tori wax macno uu samaynaya markaa ma jirto hadduu dhaho saddex baan kugu furay ilaa nis mooyaane dalqad niskeed niskaa kale ee soo hadhana waa la dhamaystiraya marka saddex bay ku furmaysaa walow qaala hadduu dhaho anti daaliqun talaatan saddex baan kugu furay ilaa nisfa dalqatin dalqad niskeed mooyaane fa talaatan saddex bay ku furmaysaa ala sahih muctamadaan qabana walow qaala hadduu dhaho anti daaliqun waxaad ku fur waad furan tahay in shaa allah ilaahay hadduu doono ama mase in lam yasha illaah ilaahay hadduusan doonin oo waqasada tacliiqa tacliiqa u qasdayo lam yaqic ma dhacayo wakadaa sidaas lamida ah yamnacuu reebayaa inciqaada yamnacuu reebayaa tacliiqa mashii'ada lagu xidhay inciqaada tacliiqin tacliiq guntimiddii wa cidqin xorayn guntimiddeed wa yemiinin dhaar guntimiddeed wa nadrin nadar inuu guntamo wa kulli tasarufin iyo tasaruf walba wuxuu ku yidhi dhaho anti aaliqun in sha allah noocan waa noocii labaad ee istinaaga waa istinaagii alaaqa min aslihiiba waxa weeye kor yeelaya weeye ee zuulinaya baabi'inaya kii hore waxbuu soo reebayay kanna waxa weye alaaqoo dhan buu burinaya oo uu diidaya inuu dhaco waa haddii uu xaaskiisa ku dhaco waaad waad furan tahay in shaa allah mashii'ada ilahay buu ku xidha alaaqeedii ilaahay hadduu doono inaan ku furo waad furan tahay buuri ma furmayso maxaa yeelay mashii'ada ilaahay waa hayb waxaynaan ogeyn weeye marka ma garanayno ilaahay inuu doonay gabadha in la furay iyo inuusan doonin waxaan u cilmi leenahay ma aha cilmigiisa aan gaari karana ma aha walidaalik gabadhii ma furmayso maxaa yaele wuxuu ku xidhay wax aynan ogeyn waaya taasi waa masalada koobaad hadduu dhaho insha allah waxaa la mid ah hadduu dhaho anti aaliqun waad furan tahay in lam yasha illaah ilahay hadduusan doonin mashii'ada ilaahay buuba wuxuu dha haduusan ilaahay doonin waad furan tahay walaak yani fuqahadu xataa waxyaaba aan yani mararka qaarkood iftiraadi aho mantiq aan ahayn bay keenayaan laakiin dadka qaar ba laga yaba inay saa dhahaan suuragal maa marka wuxuusan ilahay dooni inuu adduun ka dhaco saas darteed ma furmayso waaya mashii'ada oo lagu xidho wax lagu xidho dalaaqun khaas kuma ahee waxay kaloo ay dii dalaaq kaliya ma diidayso waxay diidaysaa dhammaan cuquudda kala duwan sida haddii uu tacliiq ku sameeyo incaقaada tacliiqin tacliiq waa maxay wuxuu idhi anti طaaliqun in dakhalti daara in shaء allah haddii aad guriga gasho waad furan tahay hadduu ilahay doono taana way diidaysa dalaaqi ma dhacayo ama dalaaq munajis ha adama mucallaq ha ahaado sidoo kale cidqiga xoraynti addoonbu ku yidhi anta xuran in shaء allah ma xoroobayo dhaarti hadduu dhaho wallaahi laa afcalu kada in shaء allah waxaa samayn mahayo in shaء allah dhaartii ma guntamayso dhaar ma noqonayso sa darteed darta inaad qof aad eh, moodsiiso inaad dhaaranayso dhaarna aadan doonayn inaad weligaa dhaartaada aysan burinba xilti aadan ku dhicin markas insha allahu raaci wallaahi inaan waxaa samayn insha allah wallaahi inaanan ku raacayn insha allah weligaaba xilti ma gelaysid waaya weligaaba dhaar kaa buri mayso wixiina waad samayn kafaana lagaama rabo waaya nadarkiina waa la mid wuxuu idhi ilaahay waxaan ugu nadray waxa inaan sameeyey insha allah nadarkiima guntamayo nadar ma noqonayo tasaruf walbana waa saasoo kale hadduu dhaho maalan beecii iyo ijaaradii iyo eh, iqraarkii wuxuu idhi walla eh, insha allah gurigaa waan ka iibiyey iib ma noqonayo insha allah gaadhigaa waan ka iibiyey ma noqonayo iib ma noqonayo ama gurigaa waan kaa kareeyey insha allah karayn ma noqonayso waayah laakiin waa hadduu oga jeedo tacliiq bilmashiia mashii'ada ilaahay inuu ku xidho ka warran hadduu tabarruk oga jeedo tabarruk hadduu oga jeedo ka warran inuu barakaysanaya magaca ilaahay waxa weeye markaa alaaqi u dhacaya hadduu dhaho anti aaliqun in shaa allah ilaahay magaciisu barakaysanaya tacliiq mashii'ada ilahay inuu ku xidho ogama jeedaba ilahay hadduu doono ogama jeedo ee uu iska barakaysanaya sidaan u isticmaalo insha allah an u isticmaalno baraka ahaan u isticmaalo hadduu tabaruk oga jeedo way furmaysaa waxaa la mid ah hadduu carabkiisa uu iska bartayba anta taaliq insha allah wax kasta insha allah u iska raacya qofka oo qof insha allahu badan marka taana waxaa weeye way ku furmaysaa hadduusan waxba oga jeedinna oo anti taaliqun insha allah waad furan tahay buu yidhi insha allah waxaana ogama jeedin tabarukna ogama jeedin tacliiqna ogama jeedin taana way ku furmaysaa bal hadda la soco markayna furmayn waa hadduu tacliiq keliya oga jeedo oo gabadh eh, waxa weyaan arrinkan uu ku xidhayo alaaqan uu mashiiada ilahay ku xidhayo wuxuu ihi walow qaala hadduu dho anti adigo daaliqun waad furan tahay insha allah ilahay hadduu doono amase in lam yasha illa ilah hadduusan doonin waad furan tahay wa qasada markaa uga qasda tacliiqa tacliiq u fiirsa mualifka wuxuu ku xidhay qasada tacliiq hadduu tacliiq uga qasdo wey hadduusan tacliiq haddaba uga qasdin waxa weye gabadhi way furmaysaa hadduu ku xidhayo mashiiada ilahi weeyaan lam yaqac dalaaqi ma dhacayo wakada waxaa la mid ah yamnacu reebayaa tacliiqi mashiiada lagu xidhayay incaaqaada tacliiqin tacliiq inuu guntoomo wa cidqin cidqi inuu guntamo wayamiinin dhaar inay guntanto wanadri nadar kulli tasarufin tasaruf walba walow qaal hadduu dhaho yaa taaliqu tii furayda in shaa allah waqaca wuu dhacayaa fi lasax ow qaal ama wuxuu yidhi anti taaliqu waad furan tahay ilaa an yashaa allah ilahay inuu doono mooyaane falaa markaa ma dhacayo fi lasax muctaba haddaan qaban wuxuu ku yidhi hadduu xaaskiisii talaaqa ugu yeedha ka war ou dhaho anti yaa wuxuu idhi yaa taaliqu tii furayday in shaa allah markaas mashii'ada ilahay xataa hadduu tacliiq oga jeedo way furmaysaa maxaa yeele markan wuu ogu yeedhayba tii fureeday buu hi tii fureeday inshaa allah marka inshaa allaahdan uu keenay waxaa weeye tacliiq ma noqonaysa sababtoo ah dalaaqi saamayn kuma yeelanayso maadaama uu yacni uu ugu yeedhay yeedhitaankaas wuxuu dareen gelinayaa in dalaaqan uu gooyey ayay keenaysa yaa aaliqu tii fureeday marka wixii dhacay lama tacliiqin karo wax dhacay lama tacliiqin karo tacliiq ma gelayo waayahay taas way ka duwantay inu dhao anti aaliqun in sha allah tiina soo dhaaftay way ka duwantay la soco haddii uu dhaho anti aaliqun waad furan tahay buuhi ilaa an yashaaa allahu tacala ilahay inuu doono mooyaan alaaqaki inaan ku furo taa alaaqii ma dhacayo maxaa yeele macnihiisi waxa weeye ilaa an yashaaa allah ilaahay inuu doono mooyaane cadama taliiqiki inaanu ku furin oo falaa yaqacu shayun marka waxba dhici maayo maxaa yeele mashii'ada ilaahay ma ogaan karo mar hadduu yidhi ilaa an yashaaa allah ilaahay inuu doono mooyaane de mashiiada ma garan karo inuu ilaahay doonay iyo inuusan doonin ma garan karo wاlaصlu cadamu طalaq waxaa asal inu talaqi uusan dhicin wاlaصlu baqaau nikaax inuu baaqiya aslah saa darteed waxa weeye طalaaqii ma dhacayo wallahu taعaalى aclam wslى اllah وslm عalى nabiyina mxamed